alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xisnu muslim min adkaar اlkitaabi wasunna siiba waxaynu ku jirnay adkaaru sabax walmasaa waxaynu ka soo baxnay dikrigii sideed iyo tobnaad kii sagaal iyo tobnaadna halkan ayaynu ka gelaynaa wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir mi-ata maratin boqol jeer ayuu odhanayaa idaa asbaxa markuu waaberiiso wa idaa amsaa iyo markuu galabaystaba xadiidkan waxaa warinayaa inuu boqolkaa jeer odhanayo imaamu lbukhaari iyo muslim ayaa xadiidka warinaya waxaa laga warinayaa saxaabiga weyne abu hurayre ayaa laga warinayaa lafdulbukhaarina waxa weeye wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir fii yowmin mi-ata mara boqol jeer ka yidhaahdaa kaana lahu cidlu cashri riqaab yacnii waxaa u sugnaanaya wuxu dhigma toban qorood toban addoommood xorayntood yacni ajrigooda oo kale qofka toban addoommood xoreeya ajrigu helaya ajri leeg buu helaya wa kutibad lahu mi-atu xasana boqol xasaniya wanaagna waa loo qoraya wa muxiyad canhu mi-atu sayi-a boqol dembina waa laga tirayaa wa kaana lahu xilsa min ashayaani shaydaanna dhufays bay uga ahaanaysaa yowmahu daalika maalintiisa xataa yumsiya ilaa u galabayso walam yaati axadun qofna lama yimaado biafdala mima jaa bihi waxa uu la yimi wax ka fadliba qofna lama yimaado ilaa axadun camila agara min dalik qof markaa sameeyey intaa wax ka badan mooyaane qofkaasunbaa markaa dee ka fadli badan riwaayada ama lafdiga imaamu nasaa-i sunan alkubraaga isagu ku warinayo cabdillahi ibnu camar baa laga warinayaa waxa uu leeyahay ka yidhaha laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiirin miata mara idaa asbax wa miatan idaa amsaa boqol jeer markuu waaberiiso boqol jeerna markuu galabayso بأفضل yaأti axadun biafdala minhu qofna lalama yimaado wax ka fadli badan ka qof yacnii intaa wax ka badan dee yidhi mooyaane markaa in laga badin karo ina waxaana nasaa-i markaa lafdi kalu isagu leeyahay laba boqol qofka yidhaahdana isagana fadli kalu sheegay man qaala fi yowmi miatay mara oo markaa dee waa tii gelinkii hor iyo tii gelinkii dambe laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wcalaa kuli shayin qadiir lam yasbiqu axadu kaana qabla qof ka horeeya kama dheereeyo walaa yudriku axadun kaana bacda qof ka dambeeyana ma soo gaadho ilaa man camila afdal min camali dee camalkiisa wax ka fadli badan mid qabtay mooyaane adkaaro kale oo waxyaalo kaloo fara badan oo fadli ah ayuu markaa xadiidka imaamu axmed iyo xadiidka markaa imaamu nasaa-i markaa sunan kubraa uu ku leeyahay iyo ayana uu tilmaamayaayo digrigaa yaree kooban ayaa markaa khayr weyn lagu helaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dikrigu waxa uu ka mid yahay cibaadooyinka waxyaalaha ugu fudud haddana waxaa ka ratibmayaa abaalmarin weyn taasi waxayna tusinaysaa inuu dikrigu waxyaalaha ugu fadliga badan uu yahay ana dikra afdal lacmaal dikrigu inuu yahay acmaasha la qabto kuwa ugu fadli badan laakiin waa inaad caraba ka tidaahdaa waa inaad qalbiga kala socotaa waa inaad macnihii garanaysaa marka aad ku qowlaysaad odhanayso waa inay carabkood kaga dhawaaqdo iyo qalbigood kala socoto iyo macnihood dhuuxayso iyo waxaad leedahay ictiqaadsatooda rumaysan tahay intaas waa inay wada socdaan markaasuu afdalul acmaal uu noqonayaa hadal yaroo koobanna ajriga intaa leeg aad ku helaysaan markaa digrigan haddaad wahsanayso oo ama shaqiya awladka bar qura dheh yacni ajri weyn baad ku helaysaa helaysaayoo laynoo sheegay haddii kale toban jeer dheh iyana ajri badan baad ku helaysaa geri goor iyo geriha min toban haddii kale dee boqolkaa iyo boqolkaa ayaad iyadan odhanaysaa boqol geri ka iyo boqol geri ka dambe ah ayaad odhanaysaa dabeetana ajriyadaa faraha badan ee xadiidku inoo sheegay ayaad helaysaa yacni waa waxyaalaha tusbaxu muhiim u yahay adkaartaasoo kale tiradeeda baad ku tirsanaysaa waana tee sheekh maxamed saal cuthaymiin leeyahay yacni mar haddii aanad isaga lafdiisa cibaada ahaan uga jeedin ee adkaarta aada odhanaysae tiradan aad ku tirsanayso laysa bidca diiniya ma aha dee markaad kaa ku tirsanaysana waa waxaa yare koobanee muraadkaaga markaa kuu fulinayo bahal weyn oo markaa dee aada laalaadsanayso dadka isku tusayso iyo midaad sheeqaaratiyo midaad markaa qooraha gashato midnaba markaa ma aha ee waxa weeye kaa yare muraadka ay ku fulinaya aad intaa yar ku tirsanayso waaye markaa kay culimmadu ka hadlayaan kaaddi ama la jeer qaaranaya ama tusbax digada geel shaabaha kuu sheegayay markaa abshirmacadde saarageelka laaleeka kaas isaga waa wax kale waxaynu garanayno ma aha markaa in adkaarta sidaa loo ilaaliyo ayaa markaa muhiima ilaahay hayna waafajiyo waafajinta ilahay unbay ka tahay waxaa kaloo odhanayaa subxaana اllahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa sinata carshi wa midaada kalimaatihi halaada maraatin saddex jeer ayuu odhanayaa ida asbaxa markuu waa beriisto odhanayaa subxaana allahi ilaahay baa nasahan wa bixamdihi macnaha ilaahay waa nasahayaa oo xumaan baan ka ufayaa iyo ceeb iyo nuqsaan wa bixamdihi mahadiisan aniga wada oo ku dheehan cadada khalqihi waxaan ilaahay nasaa-iya cadada khalqihi khalqigiisa tiradooda in leeg inta khalqigiisu tiro leeg yahay in leeg baan ilaahay nasaaya waridaa ridaa nafsihi naftiisa raali noqoshadeeda wasiinata carshi iyo carshigiisa muggiisa wa midaada kelimaati iyo kelimaadkiisa khadkooda halaada maraatin saddex jeer ayuu odhanayaa idaa asbaxa marka uu waaberiso marka waa adkaaru sabaax tani adkaaru lmasaa ma aha xadiidkana waxaa warinaya imaamu muslim ayaa warinaya lafdiga xadiidkuna wuxuu ahaa uu ku yimi juwayriya bint اlxaariث zawji nabiyi umi اlmuuminiin radi allahu canha aaskii nebiga ahayd ayaa nebigu maalin buu ka baxay agteeda markuu subax tukaday ayana waxay ku sugnayd fii masjidiha macnaha guriga meeshii ay kaga tukanaysay meeshii ay salaada markaa sijaadada iyo u yaaleen ay ku tukanaysay ayay kaga sugnayd intuu barqin markaa gaadhay dee goor barqa ayuu ku soo noqday iyadoo halkii fadhidaa markaasuu uhi maa silti cala alxaalati alatii faaraqtuki calayha xaaladii aan kaaga tegay kamaad faaruqin miyaa sidii baad ugu sugnayd qaalad nacam wuxuu nebigu sala allah ala markaa ilaahay baana iska xusaysay wuxuu nebigu sala allahu alay sl riwaayadka qaarkood walo sanadkeeda daciifiyana waxay tilmaamayeen laftimireed inay markaa ku tirsanaysay wuxuu hi laqad qultu bacdaki dabadaa waxaan idhi arbaca kalimaatin halaada maraatin saddex jeer low wasinad bimaa qulti wixii aada lahayd oo dhan haddii loo miisaama mudul yowm dee maanta oo dhan afar shantaas saacadood wixii aada akriyaysoo dhan afartaa kelmadoodeen saddexda jeer haddii loo miisaam lawasanadhunna waa ka miisaan badnaan lahayd marka waa dikri miisaankiisu aada u culus yahay oo subxaana اllahi wabixamdi cadada khalqihi waradaa nafsihi wasinata carshi wamidaada kalimaatihi weeye oo macnihiisuna yahay subxaana allahi ilaahay baa nasaano macnaha usabixu wa unazihu ilaahay waa nasahaya oo xumaanayaan kawfayan ka dheeraynu bixamdihi mahadiisana aniga oo wada waxaan markaa ilaahay nasahayaa oo aan mahadiisana wada cadada khalqihi tasbiix iyo mahadin la-eg khalqiga uu abuuray intay legyihiin la-eg tirada khalqiga uu abuuray mid bad ku jira mid beri jooga mid sama jooga bimacnaa waxa weeye waa mahadnaq iyo nasahad aan la soo koobi karayn weeye waridaa nafsihi nafdiisa raali noqoshadiisa raali noqoshadiisa yacnii inta ilaahay raali noqosho markaa raali noqosho cidduu ka raali noqdo nebiyiin iyo saalixiina intuu ilaahay ka raali noqdo raali noqoshadiisu yahay oo ayana aan la soo koobi karaynin ayaa nasahayaa oo mahadinaya ama waridaa ridaa nafsihi xataa yardaa rabbuna inta uu ka raali noqonayo ayaan ilaahay nasahaya oo aan mahadinaya inta uu ka wardaanus inta uu ka raalli noqonayo ayay ka dhigan tahay leannao tasbiixda iyo taxmiiddu umuuraha ilaahay jecel uu ka raalli yahay ayay markaa ka mid yahay falahu alxamdu xataa yarda walahu alxamdu bacda aridaa ilaahay isagaa mahadle intuu ka raalli noqonayo bacda ridaana ilaahay isaga ayaa mahadle wasilata carshihi ilaahay mahadiya tasbiix ayuu leeyahay wuxuu miisaan macarshigiisa makhluuqaadka ugu weyn ee samaawaad iyo dhul ay u noqonayaan kursiga samaawaadka iyo dhulka aynu arkaynaa kursiga waxay u noqonayaa xalqa ama baraarug yar oo dhul bannaan lagu tuuray carshiguna wuxuu ka fadli badan yahay kursiga sida bannaankaa weyn ee baraarugta yar lagu tuuray ay dee bannaankaasi ugu weyn yahay xalqadaa ugu weyn ba carshigu ugu weyn marka waa acdama makhluuqin ilaahay qadarkiisa unuu garanayo markaa carshigaa weyn ee intuu leegyahay ilaahay uun og yahay yacni nasahaad iyo mahad un miisaanta miisaankeedu uu yahay miisaankeedu leeyahay ilahay nasahaya waa midaa la soo koobi kara intaasna macnihi wa midaada kalimaatihi kelimaadkiisa yacnii khadkooda khadka lagu qorayo ilaahay kelimaadkiisa yacnii in la eg ayaan ilaahayna si ayaan waxbaan ka dheeraynaya dee kelimaadka ilaahayna xasri iyo nihaayo iyo meelay ku dhammaadaan midna ayaguna ma laha markaa waa xamdi aan la soo koobi karaynin ayuu markaa ka dhigan yahay ama bidaada kelimaati yacni maadkooda iyo siyaadadooda kelimaadkuna dee kelimaadka ilaahayna waxay noqonayaan waxaa laga wadaa markaas asmaadiisa iyo kutubtiisa ayaa markaas laga wadaa ama kelimaadka markaa kuwa kowniga ah na waa noqonayaan iyo kuwa markaa sharciga ah labadaba markaas waa noqonayaan wamidaada kelimaatihi halaaa maraati saddex jeer ayuu odhanayaa idaa asbaxa marka uu waaberiiso ayuu saddex jeer saa odhanaya marka adkaaru ayagu masaagii kama mid ahe adkaaru sabaaxu subxi ayuunbaa markaa la odhanaya waxaa kaloo odhanaya allahuma inii as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa cilma naafican cilmi naafica oo waxtara ayaan ilaahayow ku weydiisanaya wa risqan طayiban ilaahayow risqi wanaagsanna waa ku weydiisanayaa wa camalan mutaqabbalan camal markaa la aqbalana ilaahayo waa ku weydiisanaya maqbuula idaa asbaxa marka uu waa ayuu saa odhanayaa adkaartii marka laga salaam naqsanayo salaada subax na hore ayuu inoogu soo sheegayo dee haddii aad halkaa ku darto markaad ka salaam naqsatay subaxii ayadaa halkan ma soo gelaysa haddii aanad halkaa ku darinna dee markaa adkaaru sabaax ayaad ku daraysaa xadiidka markaa ibnu maaja ayaa warinayey sanadkiisuna saxiix buu ahaa umu sale baa laga warinayayoo ana nabiya sal lla ly slam kaana yaquulu waxaa mid yidhahda idaa salla subxa xiina yusallim weli waa markuu salaam naqsado allahuma inii as'aluka cilman naafican wa risqan طayiban wa camalan mutaqabala ayuu dhani ilah waxaan ku wedisaa cilmi naafica cilmiga naafica waa cilmu lkitaabi wasunna waa cilmiga kitaabka iyo sunnaha iyo wixii aallo ah ee markaa isaga u khidmaynaysa ilaahuw cilmigaas ayaan ku weydiisanaya oo naafica oo bimacnaa aan ku camal falo oo aan ku dhaqmo leannu cilmigu naaficu wuxuu noqonaya marka aad ku dhaqanto waana cilmu fi lqalbi iyo cilmu fi lisaan baynu noo cilmiga qalbiga ku jira waa ka khashyada iyo cabsida dhaliya inamaa yaksha allah min cibaadihi lculamaa cilmiga carabkuna allah inaga badbaadiye waa cilmiga qofka xujada ku noqonaya ee inuu ka sheegayan qalbigiisa jirin en camalkiisa ka muuqanaynin saas daraaddeed baa waa cudbuka min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba taraynin ayaan ilah kaa magangelaya uleya wa risqan طayiban iyo risqi wanaagsan oo xalaal ah risqi xalaala baa ilahay lawidsaa xoolo un lama doono wa camalan mutaqabalan iyo camal la aqbalo marka cilmigii ayaa la horaysiye waayo cilmigu waa ka ku baraya risiqa xalaasha iyo risiqa xaaraanta waa ka ku kala baraya weeye qofka ganacsanaya ee aan aqoon u lahayn ganacsiga xalaashiiyo xaaraamtii isagu mid bay noqonaysaa idan isagoo marka aanuma qasaynin buu xaaraamtii cunaya uu xaaraantii ka ganacsanaya wa risqan tayiban risqiga tayibkii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha camalkaaga lagu aqbalayo wa camalan mutaqabala baa cilmigii baa la horraysiiyey oo kii risqiga camalkaba hagaajinaya haddana camalkiiba waxa lagu xigsiiyey risqigii waayo risqiguna wuxuu keenaya camalkaaga in la aqbalo haddaad xaaraan cun tahay ducana lagaa aqbali maayo camalna lagaa aqbali maayo wax liyaaniyo waxaaga oo dhammiba marduud bay noqonayaan mid lagugu celiyo ayay noqonayaan allah inaga badbaadiyo waxaa kaloo odhanayaa astakfir llaha wa atuubu ilayh ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya waanan u toobad keenayaa miata maratin boqol jeer ayuu odhanaya fi maalintii ayuu odhanaya astaqfir ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya wa atuubu ilay waanan u toobad keenaya xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari baa warinaya imaam muslim baa warinaya ibnu maaja baa warinaya waxdii saxiixa si aynu arkayno abu hurayra laga warinayaa waxaanu leeyahay lafdiga ibnu maaja inii la astaqfir اllah wa atuubu ilayh fi lyowmi miata mara boqol jeer ayaan ilaahay dembi weydiisa weydiista oonu toobad keena nabi maxamed oo dembigiisii hor iyo kiisii dambeba la dhaafay ayaa wuxuu leeyahay inii la astakfiru llaha fi lyowmi wa atuubu ilayhi kula yowmin mi-ata boqol jeer ayaan ilaahay dembi weydiisa oo aan toobad keena waa ilaah tira astakfir llah ilaahay ii dembi dhaaf allahuma kfir lii ilaahayo dhaaf inaad tidhaahdo wey astakfir adigoo markaa qalbigana kala socda waa inaad saa tidhaahdaa waa tubila waanu toobad keenaya waa inaad macsiyadii aada markaa ka murugoota waa inaad ka fuqda waa inaad goosataa inaad markaa u noqonin waa inaad ikhlaas iyo ilaahay darti markaa toobadda waa inaad ula timaado waxaa kaloo ka midoo odhanaya xadiidka markaa sidaas ayaa markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ahaayo markaa inuugu sheego weliba axaadiida qaarkood dhaar buu nebigu raaciyo wallaahi inii la astakfirullah waatuub ilayhi fi lyowmi akar min sabciina mara in ka badan boqol jeer ayaan ilaahay u toobad keenaa buuli ee toddobaatan jeer in ka badan riwaayadkana waa kuwaa boqolka markaa tilmaamay yacni waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa markaa qofku inuu dhaaran karo iyadoo aan la dhaarsan laakiin arrinka uu sheegayo unu ku adkaynayo waxaa kaloo cadadiga aynu ka qaadanaynaa boorin laynagu boorinayo inaynu toobada iyo allow noqodka inaynu badsanno waayo qofku had iyo goorale ama dembi buu ku dhacayaa ama daacadiiya wixii wanaagahay laga rabay buu ka gaabinayaa dembiyaasha inaad ka toobad keentaana waa mid waajib oo markay kaa dhacaan inaad ka toobad keentaa arrin markaa waajiba wey waxaa kaluu odhanaya acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq acuudu waxaan maangelayaa bikelimaatillaahi ilaahay kelmadihiisa ayaan maangelayaa ataamaati ee dhammayska tiran min shari maa khalaq wuxuu abuuray sharkiisa ayaan ka magangelayaa yuu leeyahay halaada maraatin saddex jeer ilaa amsaa markuu galabayso adkaartani waa adkaarta galabtii la akhriyay adkaaru sabaax iyada kuma jirto mid walbana halkuu nebigu sala allahu alay slm ku qaban jiray iyo intuu qaban jiray baad qabanaysaa ood odhanaysaa waxaana xadiidkan warinaya imaamu tirmidi baa warinaya imaamu axmed baa warinaya imaamu nasaa-i baa isna sunan kubraaga ku warinaya ibnu suni baa isna sunan camlulyowm waleyla ku warinaya waa xadiid markaa sanadkiisana xasan lagu tilmaamay oo waa xasan ale sanadkiisu waxaanu ku yimi waa xadiid aada u cajiiba wuxuu ku yimi abu hurayra laga warinayaayo waxa uu leeyahay man qaala xiina yumsi nabigu wuxu uhi maqfaylaa markuu galabaysanaya halaada maraati saddex jeer acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq lam yadurahu xumatun tilka leyla waabay waxba ma yeesho qaniinyo iyo sun iyo waabeeye waxba yeeli mayso suhayl ibn abi saalix baa wuxuu leeyahay xadiidka imaamu tirmidi warinayo ehelka iyagu taas ayay barteen waanay odhan jireen habeen kasta addoon baa dabeetana la qaniinay bay yidhaah sidaa galabta iyadoo tidhi falam tajid lahaa wajacan wax alliyaaliyo wax xanuun ahoo ay ka dareentay ma jirto xadiidka imaamu muslim abu hurereyse laga warinayo nin baa nebigu wuxuu kuhi ya rasuul lahi maa laqiitu min caqrabin ladaqatni aleyla alla maxnanxarayta xanuun iyo dhibaato kala kulmay bahalkaa hangaralaha ama dubqalooca oo xar i qaniinay markaasa nig wuxuu hi amaa low qulta qulta xiina amsayt haddaad odhan lahayd markaad garabaysatay acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq lam taduraka waxba kuma yeesheen buud alla waxaad riwaayada iyana imaam muslim warinaya arin kaloo la yaab leh ayaa ayana tilmaantayo khawla bintu xakiim assulamiya waxay leedahay rasuul lahi moxamed baan maqlay oo leh idaa nasala axadukum manzilan midkiin markuu meel dego ama safar ha ahaato ama nagaadi ha ahaato falyaqul acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq fainahu laa yaduru shayun xataa yartaxila minhu meeshaa uu degay ilaa inta uu ka guurayo wax waxyeelaynayaa ma jirto marka aad degaysa meeshaa ama safar atama nagaadi haatee haddaad tidhahdo acuudu bikalimaatillaahi taamaati min shari ma khalaq wax meeshaa kugu waxyeelaynayo oo dhibaato kugu helaysaa ma jirto marka waxa weeye acuudu waxaan maangelayaa bikalimaatillaahi ilaahay kelimadihiisa qur-aanka ama kalimaadka kownigaa inama amru idaa araada shayna yaquula low kun fa yakuun waa kelimaadka kownigaa kelimaadkii sharcigana waa waxyigiisa kelimaadka ilaahay ee dhammayska tiran attaamaati ee dhammayska tiranen wax naqsi marka aanu ku jirin waa ilaahay hadalkiisa naqsi iyo ceeb iyo tabdiiltoona aanu ku imanaynin ayaan ka magangelayaa min shari maa khalaq wuxuu abuuray sharkiisa alaaa maraati saddex jeer ayuu odhanaya markaa digrigan mashruuciyadiisa iyo inuu sharciga baynu ka qaadanaynaa iyo in weliba galabti ilaahay lagu xuso qalbigana aada markaa ka xuso iyo carabkaba adigoo macnihiisana yaqiinsanaya waayo nebi maxamed hawo kama hadlaynin laakiin waxaa la yidhi hortu waxaynu ka qaadanay o kale salafgeenii wanaagsanaa culimadeenii hore saxaabadii iyo taabiciin taabic taabiciintii iyo sida yaqiintoodu ay ahayd waxa allihii rasuulkiisu u sheegayaan siday u yaqiinsanayeen siday ilaahay dhab ugu tala saaranayeen marka ay markaas yaqiinta iyo talashtaarasho ay yidhaahdaan ay qabaan iyo dikrigaana siduu ahaa u qabteen wixii nebi maxamed u sheegay bay ku helayeen laakiin waxaa la yidhi dee dikrigu markuu addoonku isticmaalayo hub oo kale ka dhigan yahay dee hubna waa ka wax waa ka sito uun haddaa dirka iminka b kms ee fula sito dee wuu iska tuuri uun ama waa laga qaadi markaa midna dee hubkii waa ka faa'iidaysanaya midna kama faa'iidaysanayo markaa digrigii adigoo garanayo amale ayaanu dee waxba kuu talayna waayo qalbigaagii baa maqan ama yaqiintaadi baan jirin ama tala saarashadii ilaahay aad tala saaranaysay ayaan jirin markaa mushkiladu maaha digrigii oo intaan digrigii dhibaahan garan layqanino xalay waan jeefsan waayey haddaad tidhaahdo xagga digriga maaha waa adiga adiga xaggaaga weeye ilaahay run buu sheegay xadiid baa jiray nebigu waa kan ilaahay inoo sheegay malabku inuu inuu inuu dawo yahay nin baa u yimi rasuulka wuxuu yidhi ya rasuulalahi walaalkeeda calayshu socotaaye ka waran markaasuu askihi casalan malab waraabi buuri markaasuu waa waraabiyo wuu markaa ka sii daray buuri markaasuu war haddana waraabi kasi sadaqa lahu kadaba batnu akhiik buuri ilaahay run buu sheegay walaalka calooshiisna been marka aliya rasuulkiisu waxay noo sheegayaan waa run laakiin inagaan hubkii siduu ahaa aan u yaqiinsanayn oo markaynu leenahay macnihiisi dhuuxi mayno oo dhugan mayno oo markaa yaqiintii iyo tala saarashadii ayaynaan lahayn kadib aynu odhanaynaa markaa waanu nidhiyo waxba markaa kumaanaan helin markaa in gelinka hore la gelinka dambe la yidhaahdo oo markaa markaad meel degaysa la yidhaha sabariyo si aad markaa waxyaalaha ugu hesha ayaa muhiima wuxuu kaloo odhanaya allaahuma salli wasalim calaa nabiyina moxamed sala allahu alay slm cashra maraatin toban jeer ayuu odhanaya allahuma salli ilahi amaan wasalim nabadgelya calaa nabiyina moxamed ayuu odhanaya cashra maraatin toban jeer ayuu odhanaya xadiidkan waxa warinaya imaam dabaraani baa warinaya laba sanadoo midkooda jayid yahay buu ku warinaya waxaa kaloo warinaya ibn abilcaasim ayaa fi salaati cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam ayuu iyadana ku warinaya xadiidka markaa eh, sanadkiisu waxa weeye xasan waxaana xadiidku markaa uu tilmaamaya abidarda baa laga warinayaa wuxuu leeyahay man sallaa calaya xiina yusbix qofka igu saliya markuu waaberiso cashran wa xiina yumsi cashran toban jeer markuu galabaysana igu saliya adrakatu shafaacati yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha shafaacadayda ayaa soo gaarso shafaacadayda ergadaydu helaya waa toban jeeroo geli ka iyo toban jeeroo geli ka dambe tan haddaba allaahuma salli wasalim calaa nabiyina muxamadin waxa weeye salligaa uu nebigu faray iyo kii aayaddu ayna faraysa ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliima ku camalfalkiisiibaa sidaa noqonaya allahuma salli wasalim calaa nabiyina muxamed waa intaa waa intii ugu yarayd waa marka aada salaadda dabadeeda joogto amaa salaadda dhexdeeda miya salaadda dhexdeeda dee nabiga sala la alay sl ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi saynu ku soo marnayba yaa rasuulalahi kayf waan garanay sidaanu kuu salaamayne fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna calayka fii salaatina salaada iyada dhexdeed markaan kugu sallinayna sidayna dhahnaa quluu allahuma salli calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahima wbaarik calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa baarakta calaa ibraahima wacala ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid salaada salligeedu waa kaa salaada ibraahimiyada la yidhaah salliga kiisa ugu fadliga ugu qiimo badanna waa kaa intan yaree koobanna ayadana waad ku soo gaabsan kartaayo oo yani dhib male laakiin waa inaad adkaarta aynu soo marnay adkaaru sabaax walmasa halkaas ayay inoogu idishahay marka waktigeediina waynu soo sheegnay oo dee waa markaa salaada subax ama waagu dilaaco waaga labaad ilaa iyo cadadu soo bixitaankeeda salaada casrada ilaa intay cadaadu ka dhacayso haddii ay markaa waktigeedu ku dhaafana dee cas maqrib dabeedi iyo cadadu intay soo baxdayba waad akhrisanaysaa adkaarta markaa in la akhriso oo macnahooda la fahmo oo sidaana markaa markaad akhriyaysana qalbi jooga oo aad macnihii markaa dhadhansanayso oo ilaahay markaa aad ku xusayso inuu noqdo ayaa muhiima haddaad ilaahay markaa wax ka doonayso kaasaad akhrisanaysaa wardigii nabi maxamed waa kaa wardiyo badan baa jiro markaa wardiga dariiqi heblaayo wardiga dariiq hebaayi wardigii dariiq hebel wardigii sheekh hebel wax alla waxaa ka tag waxaad ku helaysaa ma jirto waad ku habsaamaysaan wardiga nebi maxamed waa kaa kutub ayna ugu wada yaallaa haddayna markaa bal awraadda markaa dariiqooyinka iyo bal hadda waxay ilaahay ku xusaan eegna waad waad tacajabaysaa tacajubaa ku dhacayo dad markaa dariiqii toosnaa shaydaan ka habaabiyey weeye markaa dikrigii nebi maxamed uu ku wadii jiro mid waliba siduu ku soo baxay iyo wixii lagu helaya aynu tilmaamay waa kaasoo ilaahay ugu xuso ilaahayna hayna waafaji waafajinta ilaahay unbay ay ka tahay inaynu ku xusno qalbi markaa jooga yaqiin iyo tala saarasho inaynu ku xusno ilaahayna waafajiyo wabillahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi